بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد باب الشركه شركه باب كيدي هذا wqaala sala allahu alayh wasalam yaquulu allahu tacaala ana haalisu shariikayn maa lam yakun axaduhumaa saaxiba faida khaanahu kharajtu min baynihima rawaahu abu dawuud musanifku raxmat ullaahi calayhi abwaabtii uu israaciyey ee cilaaqadu ka dhexaysay ayuu mid ka mid mida haddana halkan ka sii tilmaamaya oo wakaaladii baynu soo aragnay haddana sharikadii ayaynu maraynaa oo iyada lafteeda daraf wakaala kaga jirto oo marka labada qofee waxa isku darsaday tusaale ahaan sharakatulcinaanka oo kale marka uu qofku dee xoolihiisii iyo xoolo kaloo isku jira uu ka wada shaqaynayo kuwiisana dee maalig ahaan buu kaga shaqaynayaa oo isagaaba leh kuwa kalena wakaal ahaan ayuu kaga shaqaynayaa oo dee wakiil buu saaxiibkiisii lalahaa ka yahay marka baabkii sharikada oo runtii baab muhima ah ayaa uu halkan ka gudagelayaa waxaana uu inoogu bilaabay marka daliil tusinaya labada shakhsi iyo ka badan ee wax isku darsanaya inay ammaano iyo cadamulkhiyaana asal u ahaato inay markaa ammaano yeeshaan oo waxa khiyaanada loo yaqaano iyo wax isdabamarinta ka dheeraadaan tan ahi sharikada asal inay u tahay ama haddii ammaano la waayo dee sharika jiri mayso oo wixii kale waa been iyo khiyaano iyo wax isdabamarin iyo qarar iyo waxaan habboonayn iyo dulmi in la ysula yimaado waxaana uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi xadiiska ahlulcilmiga in badan oo ka mida ay quweeyeen yaquulu allahu tacaala alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala xadiis alqudsiyahaan alle wuxuu ku yidhi ana anigu haalisu shariikayn labada wax wadaale ka saddexaynaya baan ahay oo binnasri wa ta'yiid ayaan kula jiraa inaan u gargaarayo oo waxa weeye xoojinayo oo markaa hawshooda garab siinayo maa lam yakhun inta aanu khiyaanin axaduhumaa midkood saaxibahu saaxiibkii inta khiyaanin intaan mid midka kale khiyaanin fa idaa khaanahu markuu khiyaano kharajtu min baynihimaa dhexdooda waan ka baxayaa oo bimacnaa arrinta iyadaa shaydaan ha la tawalliyo oo ha la maamulo ee anigu meel dulmi uu ilaahay subxaanah wa tacaala naftiisaba ka xaaraam yeelay meeluu ka socdo aniga garab igaga heli maayaan dulmi iyo xaaraam sharikaduna uu shiikhu markaa arrintan gogoldhiga inoogaga dhigay inay ammaano ku dhisnaato min xaysu alasli laba nooc baa ugu macruufsan sharikatul amlaak wax la yaahdo oo aan maanta baabka looga jeedin waa sharikadii ama shirkadii wax wadalahaanta oo bimacnaa wax la ysku darsaday ma jiraane mulki ahaan baa layskaga wada yeeshay ama qasab mulkigaasi ha noqdo oo adigaan kuba talagelinba sida qofkii aa wada dhexlayseen marka uu dhinto oo kale xoolihii way idinka dhexeeyaan sharikatulamlaak baana la yahdaa irsi ahaan iyo dhaxal ahaan bay idinkaga dhexeeyaan laakiin waxaa isku darsateen idinku maaha ee ciddii lahayd ee aad dhexlayseen baa idinka dhimatay ama in wax laydin wada siiyo oo kale oo la yahdo waxaasaan idinka dhexaysiiyey neef saka ah oo laydin siiyeyna ha noqotee la yahdo saddexdii naasaa neefkaas idinka dhexeeya idinku maydaan dooran inaa wax wada yeelataan laakiin waa shariko iyo wax idinka dhexeeya oo laydii dooray oo sidan laydinku siiyey ama haniimadii maalan mujaahidiinta oo kale qoladii dagaalamaysay ee jihaad fii sabiili markaa ku jiray xooladan haniimadii ay soo qabsadaan waa shariko way ka dhaxaysaa cidda markaa goobta xaadirtay ayaanay waxa weeye dhex taallaa oo markaa wada yeelanaya tan noocaasiya baabkan loogama jeedo qaybta labaad waxa la yidhaahdaa waa sharikatu alcuquud waa waxda wada lahaanshihii iyo wax wada yeelashadii caqdiga ku dhisnayd iyo heshiis la wada galay tan noocaasiabaa baabkan looga jeedaa baabkanta lagu daraasaynayaa ee had iyo jeer fuqahadu baabu sharika markay yidhaahdaan uga jeedaan taa dambe wey waa sharikatulcuquudda wey sharikatulcuquuddaasi waxay noqonaysaa cid markaa wax isku darsatay oo wax wada yeelatay oo waa caqdun waaqicun bayna akar min waaxid lilishtirاaki fii maalin aw camalin aw wajaahatin wاlribxu baynahuma qaabkaasoo kale waa la odhan karaa waa caqdi shaksi wax ka badan ka dhaxeeya inay wada yeeshaan maal ama camal inuu ka dhaxeeyo ama weji iyo masalan inay ka dhaxayso sumcad macnaa dad qofka dadnimadiisa wax ku soo iibsanayo dimadiisa faa'iidaduna ay ka dhaxayso ta noocaasiya weye oo waxaa dhici kartaa waxaanaa wada leedihiin inuu xoolo yahay ay isku darsateen oo waxa weeye labadiinniba ah reeraa ka taagantihiin waxaa dhici kartaa in waxaan la ysku darsaday xoolo iyo shaqo tahay oo ninna xoolaha bixiyo ninna ku soo shaqeeyo oo macaash wadaag sidaa ay ku noqoto oo faa'iidadu kaga dhaxayso xoolaha ninba iskale ninka kalena shaqaduu leeyihi waxaa dhici karta labadooda midkoodna inaanu xoolo lahayn oo meeshan xoolo ku wadan laakiin waxa weeye sumcaddooda iyo wejigooda inay wax ku soo iibsanayaan oo wax laysu soo amaahanayo oo la leeyahay waxaynu doonaynaa waxaa inaynu ka baayac mushtarnee orodoo adigu wejigaaga waxaad inoogu soo amaahataa waxaaya waxaa aniguna wejigayga waxaya waxaasaan isku inoogu soo amaahanaya waa isku daraynaa midkoodna wax ma leh bakhaar madhan baa laysula imanaya laakiin halkaasaynu hawshaa ku soo dilaalaynaa ado waxbaynu soo kala tuuraynaa marka adiguna masalan sayladda tagoo xoolaha reerkiinna iyo dadka istaqaanaa gacanta u adaan adaanan cagba sidan odayaasha reermiyigaee watana waxaad ku tidhaahdaa hudheelkaa ku degoo waar adeerow adiguna waxay u baahan yihiin sii marka adhiga inooga soo qabo aniguna sidaa si leeg baan yeelayaa caqdigii dee baycuna sidaa wuu ku ansaxayaa waayo taqaabud shardi ma ahayn maqdaasha labada shay ribowi ahayn in la kala qaadaa shardi ma ahayn taqaabud wax la kala qaataa amaaha inoogu soo iibi waxa weeye baycu nasii'a ka dhig lacagtii baa meesha ka yara maqan mar dhow baan ku siinayaa dheh dabeedna markaynu labadeennuba waxa weeye adhi badan soo kaxaysanno dee shirkadaynu ku wareejinaynaa iibsanaysa waxoogaa baynu ka dulqaadaynaa saakana saylada waxaynu tagnay innagaan midkeedna shilinahay waxoogaa baynu ka dulqaadaynaa hadhow intaasaynu qaybsanaynaa midkeen kastaabana waa wixii nasiibku soo siiyaa ile midkeenna xoolo meelayna oguma xaraysnee midna waxaa laga yaabaa boqol neef inuu soo helo midna saddex boqol soo helo waxay doontaba ha noqoto midba wejigeenna wuxuu ku soo helo oo inaga dhexaysa waa wax dhici kara waxaa dhici kara inaan sheekadu weji ciyaar ahayne ay tahay camal waaraan guri halkaa ka karaysanoo simsaariin baynu noqonaynaa dilaaliin boor baynu halkaa ku dhejisanaynaa kuwa guryaha iibiya kuwa dhulka iibiya kuwa guryaha kireeya kuwa waxaan sameeya camal baynu isula imanaynaa kiradana meelaha inooga soo amaahda dee aan waxoogaa isu gebisa waad haysaaba mee isku darda waxbaa laysku dardaraya dabeedna maxaa la samaynaya guri baa la layska kiraysanaya yaa rasaaq yaa fataaxdii wey halkaasaa qofkii muxuu u diyaargaroobayaa inuu waxa weeye inuu maantaba halkaasuun wax laga helo wixii laga helana waa la kala jabsanaya marka maxay shirka ku yihiin xafiiskan ku dilaalidiisa ama shirko waxay ku yihiin maalan midba inuu camal wixii uu soo helo waa makaaniyiin meel bay yaro furanayaan midba waxbuu qabanaya anigu laxaamadaan ku dhijinayaa baabuurta wixii u baahatay iyo wixii laxaamad u baahan mi aniguna rinjigaan qaabilsanahay waxbaa laysula imanaya dabeedna marba wixii risaq alla meesha ku siiye dhufanaya iyo istamarka guryaha kan kale waxaan kaloo kusoo dhufanaya wixiina waa lagu wada qaybsanaya sharikaadku markaa mar kastaba in xoolo uun laysu keenaa shardi ma mararka qaarkood baa waxaa laysula imanayaa camal iyo shaqo oo la leeyahay waan iskuulkeennaasaynu wada furanaynaa waxaynu sharaako ku nahay camalka dhigista anigu ingiriisigaan ku fiicnay isu kakaloodhaya aniguna carabida baashaa layguma yimaado isu mid kaloodhaya xisaabta haya aniga xisaabta iyo af soomaaliga iyo baliiq baan ku ahay nin hawlyarmey waayahe inoo fur halkan kara yar baa laysku darsanayaa haddii la doono qalabkuba wuu iska yaallaa waa laysku wada karaysanayaa wixii hadhow ka soo baxana haddii la doono dadka ingiriisiga dhiganayaa laga yaabaa inay ugu badan yihin oo ugu lacag badan yihin weligeedba macallinka ingiriisigu ma leh waxaa laga yaabaa kii kuwii kale inaan cidba u iman badani weligeedba kan ingiriisiga ha la soo xiiseeyo ama kan ha la soo xiiseeyo wixii waa shuraako dugsigu waynaga dhexeeyaa wey maxaana ka dhexeeya meesha ma lacag baa taalla maya camal baa yaalla camal baa inaga dhexeeya camalkaynu ku shuraako taana bacdu ahli اlcilmi ama shariikat abdaan baa la yahdaa ama shariikat اlcamal labadaba way ka cabiraan waana isku mid u balaynu eegno shiikhu markaa siduu u dhigo raximah اllahu tacaala fasharikatu wuxuu yidhi sharikadii bijamiici anwaaciha noocyaalkeedu siday u dhan yihiinba kulluhaa dhammaanteed jaa'iza waa bannaanta waxaan loo yaqaanno sharikadu bijamiici anwaaciha say u dhan tahayba kullihaa jaa'iza dhammaanteed waa bannaanta wayakuunu lmulku mulkigu wuxuu noqonayaa fiihaa iyada dhexdeeda mulkigu wuxuu noqonayaa iyo waribxu faa'iidaduba bixasabi maa yatafiqaani calayhi wixii ay isla ogolaadaan wixii marba ay isku waafaqaan isla ogolaadaan idaa kaana markuu yahay jus'an qayb mushaacan faafsan oo macluuman la garanayo oo jus'iyadaa mushaaca lagu garanayo wuxuu leeyahay sharikadu say u dhan tahayba waa bannaan tahay haddaan bimacnaa la helin qodob sharikada buriya haddaan la helin min xaysu alasli alaslu fii mucaamalaati innaas wa alibaaxa dadku waxyaabaha ay ku macaamilayaan asalku waa inuu bannaan yahay waxyaabihii cuquudda fasaadin jiray ee qararkii iyo qimaarkii iyo ribadii iyo waxyaabihii noocaa haddaanay cuquudda waxyaabaha fasahaadiya mid ka mid ahi ku dhex jirin xaaladda noocaasiyo asalka caqdigu waa inuu bannaan yahay marka wuxuu yidhi siday u dhan yihiin sharikaadku way bannaan yihiin bal intii hore casriyadii hore la yaqaanay casri kasta waxbuu la soo kordhayaayoo casriganna kuwo cusub oo aan horeba loo oqon baa yimi marka sharikaadku intaa ummaddu waa fikiraysaa ado wax waa kala wadaysaae waxaa la eegayaa uun qawaacidda shariicada waxaani maka hor imanayaa mise ka hor iman maayo hadduu ka hor yimaado waa mamnuuc haddaanu ka hor imanayn waa mubaax faa'iidaduna laba saddex qodob buu inoo tilmaamay kow hortu wixii waa inay jusiya tahay oo jus-an waa inay tahay nisba jusi bimacnaa nisba waa inay nisbo tahay laba nisbadaasi mushaacan waa inay tahay mid faafsan oo bimacnaa mucayan waa inaanay ahayn mushaac waa inay tahay mid faafsan mid faafsan waxaa looga jeedaa biijmaci ahlilcilmina shardiga mushaac waa shardi oo marnaba lagama dayn karo maxanaa cadad go-an waa inaan la sheegin ee waa in la sheegaa nisbo faafsan nisbo faafsan waxaa looga jeedaa boqolley oo kale tusaaleaan waa inaad tidhaahdaa boqolkiiba intaasaad leedahay ama kalabar baad leedahay ama ulu saddex meelood meel baad leedahay ama afar meelood meel baad leedahay wixii soo baxa laakiin haddaad tahayd faa'iidada toban doollar baad leedahay muxaram bay noqonaysaa biijmaci ahli ilcilm waa muxaram waayo waxaa dhici kartaa inaan tobankuba ka soo bixin faa'iidadu ma meel bay kuugu xidhan tahay yaa kuu ballan qaada waxaa dhici karta inaanay tobankuba ka soo bixin waxaa dhici karta inay dee lacag wareera ka soo baxdo oo aanad ku talagelin dee hadday lacagaadu badani soo baxdo inaad toban ka qaadato qadarkaagu toban ma marka maadaamoo qadar mucayana hadday noqoto biijmaaci ahli wax bannaan maaha laakiin bishardi waa inay mushaac tahay macnaha qadar nisbo ahaan ku faafsane aan ku cayinay waa in la yahdaa wixii soo baxa e wixii soo baxa waa mushaac moogta waa hadal faafsan wixii soo baxa oo maxaa soo baxaya dee mooyidiisa laakiin wixii soo baxa kala barh baad leeda ta noocaasee waa ansaxaysa laakiin wixii soo baxa boqol doolar baad leedahay oo boqolka ayaa kugula ballamay macnaa wax saxa maaha haddaad mucayan lama ogola waa inay tahay jusiya waa inay nisba tahay nisbadaasina mushaacan waa inay tahay oo aan xitaa la kala qaadin maxaa la yidhaahdaa faa'iidooyinka aan la odhannin imise shay baynu yimidna afar shay adigu faa'iidada shaygaasaad leedahay lama yeelayo waa inay faafsan tahay oo ashyaada la iibinayo dhan ku dhex faafsan tahay nisbana marka hore waa inay tahay marka mushaacan waa noocaa waa mid faafsan oo aan shay ku gaar ahayn macluuma waa inay tahay mid la garanayo oo qadarka waa in laysla sheegaa oo waa inaan la odhanin wixii soo baxa waan kaa hagaajinaya adugu shaqee si wacan u shaqee wixii laakiin soo baxa waan ku hagaajinaya waan ku hagaajinaya maxay noqonaysaa yacni macluum maaha marka saddex qodob buu inoo sheegay kow wixii nisba waa inay tahay jusiya waa in jusana qayb waa inay tahay oo nisba ahaan waa inay tahay laba mushaacan waa inay tahay oo waxaan shuraakada lagu yahay waa inay ku wada faafsan tahay oo qayb ka mida ah. aanay faa'iidada ku saabsanayn laba wax baynu iibinaynaaye adugu labadaa shay baynu meesha ku iibinaaye mid faa'iidadiisa qaado suuragal maaha bilaa kana laga faa'iid kana lagu khasaar bilaa kani gubayba oo baaba kanina laga macaash marka mushaac waa inay noqotaa mid shayga o dhan ku dhex faafsan saddex macluuma waa inay tahay wax la garanayo oo lagu garanayo nisba ahaan laakiin qadar go'an waa inaanay ahayn wuxuu kaloo inoo sheegay wixii labada qof isla ogolaadaan in faa'iidadu ay ku ansaxayso oo macnaha laysu burin karo dhibaata kuma jirto haddii laysu buriyo khasaarahan la ogolayn in laysu buriyo eh laakiin faa'iidada in laysu buriyo waa la ogolyahay oo masalan idinkoo isxoola leeg bacdu ahlilcilmi haba diideene laakiin sida saxdaa way bannaantahy idinkoo isxoola leeg waxaweya waad yara burin kartaa isaga waad kartaa kun iyo kun baynu isku darsannay laba kun oo dollar markaynu ku shaqaysanno wixii ka soo baxaa adigu reerna waad leedahay waana adiga yaraa laqlaq badan tahay saddex meelood laba ahaan qaado wixii ka soo baxa saddex meelood laba ahaan qaada aniga meelisi hadda hantidiinnuna waa kala barhanta waxba dhibaata kuma jirto mar haddii laysla waafaqay waxba dhibaato kuma jirto waayo faa'iidadani marka horeba waa shay markaa ziyaada ah oo iska dheeraada dheeraadkana qofku waa ku tabaruci karaa wax ka mid a ah. laakiin lama ogola ra'sulmaalkii wax ka mida ah in la taabto sababku waxa weeye sharikadii iyo nisbaday ku dhisnayd baad dumaysaa marka iyada lagaa yeeli maayo inaad tidhaahi kun iyo kun baynu waxa weeyaan leenahay laakiin haddii khasaara yimaado aniga saddex meelood laba ay ku dhacaya lama ogola waayo waa wixii dhammaydee ay sharikaduba ku dhisnayd raasamaalkana dee waxa weeye bisabab alkhasaara qof in lagu siiyaa suuragal maa hadhow haddaad wax siinaysa aday kuu taal waayo sharikadii dhammayd wixii ay ku dhisnaydba ee dee raasalmaalkan laysla ogyahay ahaaba dee waa dumayaa haddii waxa weeye la yidhaahdo khasaaraha cid gaara baa la saarayaa ahlulcilmiguna masalada wuu isla ogolyihin yihiin sidaa wadeed baa ibnu qadaamiya khayrkiiba ay ugu xikaayoodeen wax khilaafa inaanay ogeyn inaan khasaaraha laysu burin karin laakiin faa'iidada khilaafa ku jire waa laysu burin karaa waxba dhibaata kuma jirto fadahala waxaa gudagelaya fii haada kan waxaa gudagelaya aynu soo ishaarnay ee aynu u dhignay wixii la odhan jiray sharikaadka oo ah waxa weeye labadaa shay marka la laysku darsado in mulkigii ka dhaxaynayo faa'iidadiina ay u qaybsanayaan sidii waxa weeye ay isla ogolaadaan faa'iidadaasina ay noqoto jusiya ama shay juan ay juiya bimacnaa nisba ahaan inay noqoto oo oo waxaan la iibinayo o dhan ama laga faa'iidayo dhan ku faafsan oo la garanayo arinta waxaa gudagelaya buu yidhi fii haadakan sharikat alcinaan baa gudagelaysa sharikat alcinaan waxaa loo yaqaano ayaa gudagelaysa wa hiya sharikat alcinaanku an yakuuna waa inuu yahay min kulli minhumaa mid kastoo labadooda ka mida maalun iyo camal mid kastaaba waa inuu maal iyo shaqo labadaba ay isku darsadaan waa inay maal iyo shaqo labadaba isku darsadaan sharikatu alcinaad oo ahlulcilmigu aanay isku khilaafsanayn inay bannaan tahay waxa weeye labada qof waxay isku darsanayaan iyo ciddii ka badaniba waxa weeye maal iyo shaqo labadaba min xaysu اlasli waa sidaa marar wax iska bedelayaan waa jirayaan laakiin min xaysu اlasli waa sidaa oo labadii qof wixii wayskuda xoolay isula imanayaan labadiiba shaqadana waa gelayaan labadiiba shaqadana waa gelayaan aan furanno aan ka wada shaqayno adna maqalka ii fadhiiso adigu adiguna kala iibi adna sidan yeel manaa wixii way wada haystaan marka labadii mid iskama hurdo ee mid kastaaba camalkiina waa ku jiraa xoolina waa leeyahy sharakatulcinaan wey ta noocaasiya ahlulcilmigu wax mugdiya kuma hayso inay bannaan tahay xitaa hadday kala camal badan yihiin camalkii waxa weeye waxaa loo saarayaa shaksigii nisba oo waxbaa loo kordhinayaa oo quyuuddii hore marka la gelinayo waxbaa loo kordhinaya oo la leeyahy adugu ad shaqo badan tahay intaa qaado ta labaad waa sharikatulmudaaraba waa sharikadii macaash wadaagga weey macaash wadaagga qiraadna waa la yahdaa mudaarabana waa la yahdaa bian yakuuna waa inuu yahay min axadihimaa midkood almaalu maal waa inuu ka ahaaday xaggiisa wa min alaakhari ka kalena alcamalu shaqo qiraadka ama mudaarabada labada magacba isagaa leh waxa weeye waa in qof xoolaha liiya tusaale ahaan ka labaadna ka shaqo gelaya iyadana waa dariiq sharciga islaamku banneeyey oo noocyada xoolaha lagu tabca ka mid ah waayo waxaa laga yaabaa qofkan xoolaha leh inaannu farsamo garanayn iyo si wax loo iibiyo ama looga baayac mushtaraho ama xoolaha lagu kala dhaliyo kan labaadna arrintaasuu xariif ku yahay laakiin xoolaanu haysan kan kale se xoolii waa hayaa xitaa hadduu garanayana awood baanu lahayn waa qof naafo ah, ama ha indha la'aado ama ha luga la'aado ama ha gacma la'aado ama ha dhega la'aado wuxuu doonaya ha hayee waa qof naafo ah, oo meelun ka naafo ah dabeedna hantidii waa hayaa laakiin inuu ka midha dhaliyaa way ku adagta xaaladda noocaasiya waxaa u bannaan qiraad ama mudaaraba inuu u yeedho mid kaloo yidhaahdo war hantidaa ah intaa leeg inoogu shaqee wixii inooga soo baxaana waa inoo qayb qaybta waxay doonayaan ka dhigteen ama ha kala badheen ama mid ha u buriyeen iyagay u taallaa waa waxay ku heshiiyaan xaaladda noocaasiya way ansaxaysaa biijmaaci ahlilcilmi way ansaxaysaa marka ninna xooluhuu leeyahay ninna shaqaduu leeyahay way ansaxaysaa wixii ay ku heshiiyaanna waxbay ku qaybsanayaan waa nooc labaad oo sharikaadkii ka mid ah nooca saddexaad wuxuu yidhi wa sharikat lwujuuhna waa gudagelaysa sharikatu lwujuuh sharikadii wejiga iyo qofka sumcaddiisa oo bimaa ya'khudaani wixii ay ku soo qaadanayeen biwujuuhihimaa wujuuhdooda ay kaga soo qaadanayeen min annaasi dadka sharikatulwujuuh waa wixii dadku ay qadarkooda iyo sharaftooda qofku wejiga uu leeyahay wejiga maanta wajahadii iyo waxaa looga jeedaa sharaftii qofku sharafta ummadda dhexdeeda ku leeyahay ayuu wax ku soo qaadanaya waa sida aynu sheegayna kii masalan sayladda tegayay wixii la mid ah marka labadii shaksi xoolay isula iman maayaan weji bay isula imanayaan dabeedna meel bay leeyihiin aan wada furanno oo aan ku shuraakowno meesha ay wada furanayaan mid kastaaba xoolama wate eh wejigiisuu wataa wuxuu leeyahay wejigu waa baasaboor markay sidaa tahay waxbuu soo qaadaya oo masalan ama xoolo nool ha noqoto ama badeecad kale ha noqoto waxbuu soo amaahanaya aniga waxbaa lay amaahinayaa buu leeyahy ka labaadna sidaas si leeg buu wax ku soo amahanaya dee wixii baa laysku dhex wadaya macaashka ka soo baxana waa la wadaleeya amaan la kala bursado amaa la iska daayey khasaaraa ka yimaadana waa la wadaleeyey wa sharikatu labdaan sharikada nooca kale waa wax loo yaqaano sharikatu labdaan waa tii jidhka oo jirarka teedi weeye bian yashtarikaa sida waa inay wadaagsadaan bimaa yaktasibaanihi waxay soo shaqaysanayaan biabdaanihima jidharhkooda ay ku soo shaqaysanayaan oo min almubaaxaati waxyaabii bannaanaa ah wa min xashiishin cawskii ah iyo wa naxwihii wixii la mid ah iyo wamaa yataqabbalaanihi wixii ay soo aqbalayaan bimacnaa islaaziminayaan ee ay xilkeeda isa saarayaan ee min alacmaali acmaala sharikatu alabdaan iyaduna sharikatul camalna waa la yidhaahdaa labadan qof waxay isula imanayaan xoog maalnimo ama jidh bay isula imanayaan marka camal ayaa ka dhaxeeya inay isku camal noqdaan shardi ma oo isku camal noqon karaan oo isku waxbay oqoon karaan labaduba waanay kala duwanaan karaan markaa sidii maalan kuwii iskuulada wada furanayey aynu lahayn midba hadduu doona maaddo gaar u yaqaanaa ama kuwii meelay wax ku dilaalaan furanayey ama kuwii meherad kale furanayey xaladka noocaasiya ah, dadkani waa farsamo yaqaano waxay doonayaanba ha yaqaaneen waxunba yaqaanaa jidhkooday ku shaqaystaa xaaladda noocaasiya ah, hadday ku heshiiyaan wixii aynu soo hello halkaasaynu furanaynaa waxaynu soo hello waa inoo qayb hadday doonaan haba kala camal duwanaadeen oo meel bay furanayaanoo markaasay leeyihiin albaabadaannu samaynaynaa mid wuxuu ku xariif yahay albaabada looxyada ka samaysan noocaasuu isku fadhiisanaya rinjigana si la yaab lou marinayo midna waa xadaad oo xagga birtaa lagu qaato nooca biraa ka samaysan ayuu isna ka dhag siinaya marka dhibaata kuma jirto sida saxda ah way ku wada shaqaysan karaan marka midkood kastaabana way ka dhaxaysaa wixii xitaa ay soo aqbalaan ee bimacnaa islaasimiyaan haddii kii birta masalan tumayey loo keeno albaaba looxyaa inuu sameeyo mashruucaa loo keeno toban albaab oo looxyaabaanu kaa doonidinka doonayna layaa isagoo ma sameeyo moogtaa mar hadduu aqbalo ka kalena waa dushiisay tahay wuu aqbala haddii xitaa kii kale iswaalo uma taallo dead aniga ma toban baad igu aqbalaysaa adba waxma hayside manaa sheeka u taallo maaha camalkan waa la wada gala mid kas wax kasta kani wuxuu shaqeeyo ee xoogga ku helaan goobta ay fadhiyaan iyo kani wuxuu shaqeeyana waa wada leeyihi shardi maaha mid kastaaba intiisa inuu gaar aqbalo ee meheraddii oo lagaga tegey tusaale ahaan oo kii kale qada tegey ayaa li adeer u baahanay albaab looxiyaa isagaa hawshaba dhammaynaya u odhanaya warqadda saxeexaya albaabka looxyada inaan intaa kuugu samaynayn qiimu waa intaa hawshu waa sidaa waayo waxaan way wada leeyihin kan kale ha samaynayo laakiin waa wada leeyihin haddii hadha way khasaarowdana waa lagu wada leeyihi saa awadeed buu leeyahay wixii ay aqbalayaan ay islaaziminayaan ee acmaal ahna way ka dhaxaysaa marka khasaariya faa'iidaba wuu ka dhaxeeya faa'iidada hadday doonaan haba kala badsadeen saynu hore usoo soo arkayn laakiin khasaaruhuna waa u siman yahay wakhtiyadan dambena had iyo jeer sharikaadka noocyada ugu badani baa in badani waa noocan waa dadkaa xirfadda isula imanaya ee odhanaya maalan haddii la doono inankan geerash furanne geerashka mid waxa laga yaqaan laga yaabaa xagga dabka baabuurta inuu ku fiican yahay oo uu dabka dhinaciisa ku wacan yahay mid waxa laga yaabaa makaani dhinacyada kale ee maalan baabuurta samaynteeda ku fiican wixii aan dab ahayn waxaa dhici karta mid inuu rinjilo yahay goobta rinji unbuu la fadhiyaa marka labada gaari isduqeeyaan meesha rinjiga iyo wuu ka qaada ee duqaddu kaga taalo ayuu markiiba rinjiga ku dhagsiinayaa mid waxa weeye toostoosinta ayaa lagu qaatay oo gaariga wuu leebalgaraynaya meeshaa ka kharibantay isagu waa markiiba xagga toostoosinta loogu imanayn wixii meesha ka helaanna waa u qayb marka masalan imanka gaarigii loo keeno markiiba kii makaanigahaabaa eegaya halkan maxaa ka siya maxaa ka siya waa qaybta dabka markasuu odhanaya uggey kaa dablaa ah. kiibaa markiiba dabka eegaya isaguna markaasuu laga yaabaa inkaasi lacagtaba kaa qaado lacag doolar way ka dhaxaysaa meeshu waa meel isku fadhida markuu kii dhammeeyo ayuu odhanaya halkaa duqaddaa kaga taalana laga soo yaro toosiyo kii toosinayay baa soo toosinaya marka kiina dhammeeyo lacag kaa qaadi maayo kula heshiinayaa bes ama hadduu doono mid gaaraaba waxaabaa la heshiinaya oo hadhow hawshoo dhani ku xaroonaysa rinjilii buu hadhow markuu garaacista dhammeeye ka dhagsiyaabuu rinjilii isaguna ku dhufanayaa marka wixiiba wa isku fadhidaa camal baana laysula yimi nina lacag jeebka kuma sito waxaa laysula yimi camal waxaa laga yaabaa saddex maalmood ka dabka in loo yimaado kan kalean aan cidimo imaado yeelkadood waa kala jeexanayaan maasha allah wey waa la yska kala wataa iminka had yo jeer sharikatu abdaantu aad bay u badanta markaa shaaficiyada iyo bacdulmadaahib qaybahan dambeo dhan way diidaan labdaanta iyo tan wujuuhda iyo qaarkood way diidaan laakiin runtii cala asaxiix araajix dhammaan waa inay ansaxayaan wixii qarar iyo dulmi iyo dhibaata soo gasho mooyaane wa harikatmufaawada sharikatu lmufaawada sharikatulmufaawada shaaficiyadu waa noocyada aanay xaaraamteeda aad u fogeeyaan laakiin waa kala tacriif oo iyagiiyo madhabkan xanaabiladiiyo qolyahani waa kala tacriif tacriifka shaaficiyadu siinayaa shaki ma laha inuu xaaraamta ah laakiin tani way ka duwanta oo mufaawadadii ayaa qolaba tacriif gaara siinaysa marka qoladani waxay ka dhigayaan oo shiikhu waa tii kulansanaysay lijamiici daalika intaa aynu soo sheegnay kullahaa dhammaanteed tii kulansanaysa weeye jaa'izatun waana bannaan tahay maya cafwan lijamiici daalik intaas aynu soo sheegnay tii kulansanaysay weeye wa kulluhaa dhammaanteed sharikaadkaa shantaa ahina jaa'izatun waa bannaanta intuu inoo tilmaamaya intaa wey wa kulluhaa say u dhan tahaybana jaa'izatun waa bannaanta marka sharikatu alcinaan iyo sharikatu almudaaraba cid isku qaban mayso waa biitifaaqi ahlicilmi kuwan dambea khilaafku ku jiraa kuwan dambena shiikhu wuxuu yidhi dhammaantood waa bannaanyihi kuwaa hore haleeshiye sidaanaana sax ah oo haddii loo fasiro sharikatulmufaawadana inta kuwa hore ka koobnaayeen mid wada kulansanaysa iyada lafteedu waa inay bannaan tahay oo tii shaaficiyadu diidi jireen macnaha tacriifka ay siiyaan iyo tani way kala duwan yihiin inkastoo iyagu waqtiyada qaarkood cuquudda noocan loo kulmiyaba aanay aqbalin misna ta nooca halkaa ay ku sheegaan ee waxa weeye qofkii xitaa khasaare wuxuu uu soo galo iyo waxaba idinka dhaxaynayaan oo shabbahdaa waxaan ta'miinaadka loo yaqaana bay shabbahdaa ta shaaficiyadu sheegayaan waxaan egshooranka la yahda bay shabbahdaa egshooranka noocaasi oo kale ahina waa saa ay sheegayaanoo arrin shay muxarama markay noocaa tahay laakiin tani iyadu uu shiikhu sheegayaa waa sidaa uu dhigado way banaanta oo waa shirkad kulansanaysa afartii aynu soo aragnayba oo tusaale ahaan labadii qof xoolay isku darsanayaan waanay ka shaqo gelayaan meeshii taa maxaa la yidhaahdaa sharikatulcinaan sowmaa weji labaadna way la socotaayoo xoolahoodoo qura ku gaabsan maayaane wixii ay weji ku soo heli karayaanna meeradda waa loo soo amaahanaya oo maaha niman leh oo rag dadka wuxuu daha inagu soo amaahanina lacagteenna lacagteenna waxay inoo goyso maaha waana in badan sharikaadkusu noocyada u badan yihiin wakhtigan casriga ah waa tan dambe ee mufaawadada oo wixii waa waxa weeyaan ma aha xoolahoo qura waxay soo saaraane wejina waxbaa lagu soo amaahanaya adiguna shirkad hiblaayo inoogu tag waxaa inooga soo amaaho aan meheradda aadu sii camirne adiguna caynkaa meeshii waxaad arkaysaa xoolo iyo xoog waa laysula yimi maca daalika wejina waa laysula yimi oo qofkii wejiga wuxuu ku qaadayaa waa la ogolyahay waxaa kaloo dhici kartaa in kasabna ku dhex jiro oo waxa weeye waxaa la leeyahay gelinka horena ama jaamacaddaasaan xisas ka soo bixinaya ama halkaa marka adiguna meesha ka sii shaqee wixii inooga soo hoydaana waa shirkadda wey kan kalena meel kaluu wax kale ka soo wadaa oo isaguna waa laisla ogyahay adiguna markaa waxa weeye hawshaa caynkaa marka waxaad arkaysaa tanna dhinacanna waa ka shariikatu labdaan oo bahashii dhinacanna abdaantii baa kaga jirta dhinacan kale waxaad arkaysaa isku meheraddii isku meel kama furno oo dhinac waxaad sodhanaysaa waxbaa uu dhiibayaa oo uu leeyahay ma xoolahaygaana soo sii waxa noocaas inagu soo iibi xaggan tan kale aan ku soo iibiyo oo dhinacna qiraad baad mooddaa oo waxbuu waxa weeyaan eh, markaa camalkii waxa weeye xoolihii waxbaa isku dhex jira marka waxaad dhici karta sharikad intaba kulansanaysaa inay jirto oo kaa timi mid wuxuu leeya anugu magaalo heblaaye shirkadda u jooga kan kalena anna magaalo heblaaye u jooga kaa timi wixii camal meesha gudaheeda lagu qabto waxbaa meheradda maadaama halkeedan shaambadeedan iyo lagu sii dhuftay waxbaa si ah waxbaa isku wada walaaqan marka shaygii mar hadduu fii xaali اlinfiraad ansaxay fii xaali ijtimaacna daliiloo diida mooyaane waa ansaxaya mar haddii shaygii isagoo gaara ansaxay isaga oo la kulmiyeyna waa ansaxaya ilaa bidaliilin mooyaane marka sharikadii wejina inay ka noqoto sharikat اlcinaan wejina ka noqoto sharikat اlabdaan iyo sharikat اlwujuuh iyo wixii la mida ah, waxba dhibaata kuma jirto wixii ba isku dhex socdaa wa wuu fasaadayaa idaa dakhalahaa markuu galo sharikaadkaasi waa fasaadayaan markuu galo aظulmu iyo walgharab liaxadihimaa midkood markaa u ahaaday midkood dulmi uu samaynayo iyo dagitaan midkood u sugnaado uu samaynayo waxa weeye haddaanay gelin waa iska caadi laakiin haddii taasi gasho waa fasaadaysaa wayufsiduhaa waxaa fasahaadinaya idaa dakhalahaa markuu galo aulmu iyo wlqarar oo liaxadihimaa u sugnaaday kaan yakuuna sida waa inuu ahaado liaxadihimaa midkood ribxu waqti mucayan waqti mucayana faa'iidadiisa waa inuu yahdaa faa'iidada wakhtiga gaarkaas aanale bisha hore faa'iidadeeda anaale bisha labaadda adaale oo bilaa ta hore si wacan loo faa'iidto dambena la khasaaro walil aakhari ka kalena waxaa u sugnaaday ribxun wakhtin aakhar ribxiga wakhti kale aw amase ribxu ixda silcatayn oo mushaacnimadkii baa meesha ka baxaya waxa weeye ribxiga labada silcadood ama labada badeecadood mid ahaan ribxigeeda in la yidhaahdo waad leeda labadaa shay baynu meesha ku wada iibinaynaa ka noocaasi ah wixii noocaasa ama bagaasha ah, faa'iidadeeda adaale wixii noocaasana suuragal maa aw amase ixda safratayn labada sadcaal ama labada tiri mid ahaan adaa faa'iidadeeda le midna marka koobaad ee la safro safarkan waa safarkaagii wixii faa'iida adaa leh safarka labaadaynu soo iibsannana anaa leh suuragal iyo wamaa yushbihu daalika waxaa iyo wixii shabbahaa mid ansaxaysa maaha waxaa iyo wixii shabbahaa mid ansaxaysa maaha waa in quyuuddii hore loo eegaa oo waxaan laysku darsaday waa in faa'iidadu ka dhaxaysaa qaab nisbe ana kaga dhaxaysaa waxanoo dhanna si mushaaca faa'iidadu ay uga dhaxaysaa oo bimacnaa qayb baad faa'iidada leedahay qaybna anaale waynaanay ahayn macluumna waa inay tahay oo wixii laisla xadidaa nisbe lagu xadidaa boqolkiiba intaasaad leedahay ma nisbada intaas laakiin waan ku hagaajinayaa iyo waxaa weynaanay noqon haddii kale dulmi bay noqonaysa halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala aclam